bismi اllahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin uma الsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllah wclى aalihi waصaxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuhi akhirhum shaykhuna sheykh salix cbdillahi alcusaymiy gafar allahu lahu walahum jamiica bisnaad bikuli minhum ila smain cayna can arn diinan cabi qaawusa mawla cabdillahi bn camr caas can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى allahu alayhi waali waslem alraximuun yarxamuhum arraxmaan irxamuu man fi lardi yaxkum fi اsama wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'im wasuul mutun khasatan wasuul xadiis mustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin lifusi bisaacati alcajl ajl fahada huwa almajlis almia min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim sunnawiya fii masaa'i yowmi alarbicaa bacda salaati alcasri almuwaafiq lcashri min ramadaan caami alfin warbacimaa warbaciin lijilati mustafa sala allahu calayhi waali waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنة الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع وجود الدعوات مجلس كان ومجلس بقلات ee majaalista markay sharaxa kooban ee kitaabka macaalim sunna buuya galabtana waa galab casar casar arbacaad ee tobanka bisha ramadaan kun afar boqol iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam halkan waxaan ka bilaabayna insha allahu tacaala waxaan kusoo jirnay alxaajaat adaruuriya alkitaab athani kitaabka labaad allibaasu waziinatu allibaasu dharka la huwada oo la xirto ama la isticmaalo iyo waziinatu iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ayuu kitaabkan oo kitaabiya weyaan baabu licjaabi binafsi qofka naftiisa inuu la yaabo oo naftiisa uu la cajabo naftiisa ay la weynaato ayuu baabkan u baab yahay xumaanta ku soo aroortay xadiidka laba kun todoba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sheekh dawsi radi allahu taala arda qala wuxuuhi abu hurayra qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sala allahu aley waslem ow amaba qaala abulqaasim qaasim abi wuxuu yidhi o nabi maxamed sala allahu aley waslem baynamaa goor iyo wakhti rajulu nin yamshi uu socda fii xullatin isku joog tucjibuhu ay cajab gelisay nafsuhu naftiisa ay cajab gelisay murajilun weliba shanleeyey murajilun shanleeyey jummat jumatahu timihiisa gadaal saaran timaha oo gadaal loo tuura ayaa juma la yidhahdaa jummadaas shanleeyey id khasafa id goortii khasafa wuxuu la gooyey allaahu alla weyna bihi isaga arladii fa huwa isaga yatajaljalu wuu suu wilwilooma iyo socod uu kusii socda fi muxuu ahaa dhulkii ilaa yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamo dhulkii lala gooyey ayaa qeybqeyb isagoo dhawaaqa weliba ayaa lalo sii gooya saas saas saas ayuu uga sii socdaa ilaa qiyaamada laga gaaro weyaan intaas ayaa lagu cadaabaya kibir ayaa arintaa loo yeelay kibirka u kibri dartii ayaa loo yeelay iyo iscajabantu iscajabiyey bukhaari muslim xadis soo saaray baabu taxriimi jari athawbi marada in la jiido xaaraannimadeeda khuyalaa qofki isagoo faanfaani ayuu baabkan u baab yahay qofki in ku jiido isagoo weliba faanfaan ula qastiyay ayuu baabkan u baab yahay laba kun todoba boqol iyo afar iyo todobaatanaad can bin cumar waxaa laga wariyey radia allahu tacala bin cumar amaba ana rasu rasu sl qal rasulkan wuxuu yidhi laa yanduru ma eego allah alla weyna ilaa man qof ma ego jara jiiday thawbahu maradiisa khuyalaaa faanfaan awgii u jiiday ilaahay subxaana wa tacaala ee ma fiiriya xaggiisu bukhaari ayaa soo saaray iyo muslim xadiidkaas zaada albukhaari wuxuu kodhi fii riwaayati riwaayat faqaala abu bakrin wuxuu yidhi ina axada shiqay thawbi maradayda labadeeda dhinac mid ka mid ah yastarki wuu raaraacsanaya allow ilaa an atacahada dalika minhu in arrinkaas aan ugu dadaalo oon la xarbiya mooyane faqala rasul wuxu yiri sal slm adiga lasta ma lasta ma tihid tasnacu mid samey dalika arrinka asaga khuyalaa faanfaan samaysid weeyaan xadiidka bukhari ayaa soo saaray xadidka laba kun todoba boqol iyo shan iyo todobaatanaad an ibn cumar waxaa lg radi allahu ta anhuma ana nabiya nabigeena sal slm qal nabigena wuxuu yidhi baynamaa goor rajulnin yajuru uu jiiday fahuwa yatajaljalu ma halkaas ayuu sii wilwiloomaya fi lardi arlada ilaa yowmi qiyamati maalinta qiyam ilah laga gaaro bukhari ayaa soo sar xadidkaas xadiidka laba kun todoba boqol iyo lix iyo todobaatanaad can ibn cumar abdullahi bin cumar xalawi radi allahu ta anhuma qaala abdullahi bin cumar marartu calaa rasuli rasulka ayaan soo maray sal slam wa fii izaari hoosgontigaygana e istirkhaaun raaraacsan uu ku sugan yahay hoos ayuu u yar raaracsan yahay kow fa qala wuxuu yidhi ya cabdalahi cabdullahi bin cumarow irfac izaaraka hoosguntigaada kor u qaad farafactu kor baan u qaaday uma qaal wuxuu zid kordhi fazidtu waan kordhiyey famaa ziltu kamaa nanzul ataxaraha inaan ku dadaalo bacdu intaa kadib faqaala bacdu lqowmi dadka qaarkood waxay yihahdeen ilaa ayna ilaa intaan gaarsiina ama aan gaarsiiya ayuu nabigu ku yidhi faqal wuxuu ansaafi saaqayn labada muxuuah gomadood bartamahooda halkaa ayaa yidhi weeyaan baabkan marka wuxuu ka warramayaa marada iyo booska in la geeyey la rabo masaladaanoo masaaisha oo muslimiinta ah iyo muminiinta in badanoo ka mid ahba ay fududaystaan maxaa yeelay haddii marba amar uu nebi maxamed ka imaado sala allahu calayh waali wasalam amarkaas in la qaato waa waajib in shay saariif oo waajibkaas leexyi la helo hadduu nebi maxamed shay reebana sala allahu alay wasalam shayga isaga waa muxaram shaygaas shay leexiyo saariif in la helo mooyeene taas waa qaacida macruufoo la yaqaano waxaa soo haray marka maradan iyo ama sarwaal ha noqdo ama khamiis ha noqdo ama cus ha noqoto waxaa qawiyad hoos laga marina masalada laba qaybood ayaa mxuu ah laga eegayaa laba cuqubana ay ku soo aroortay cuqubada koobaad man jara thawbahu khuyala qofka maradiisa jiida hoos ka maryahanqowga oo hoos aadiyo isagoo xaraga kibir ku jira ama samayni qofka asaga cuqubadiisa waa in ilaahay subxana wa tacala maalinta qyaama uusan eegin uusan un mxuu aha ahirin uu cadaab daran leeyahay xadiidka abu dar ayuu nabigeena ku sheegay sal lla sl cnda muslim hayrihi marka qofkaas maradiisa jiido min ajli khuyala awgeed iyo xareer kibir qofka isaga waxaa weeyaan saddexda caquubo ayaa laiskugu daraya in la cadaabo inaan la ahirin in ilaahay uusan xaggiisna eegin intaas ayaa laiskugu darayaa sidaa weyaan marka qayb waa qaybtaas cuquubada labaad maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar labada hanqow wixii hoos ka oo hoosgundii ka mid ah oon jiiditaan iyo xareer kibir ay ku jirin isaga naar baa lagu mudanaya labadaas arimood in la ogaadaa muhiima meesha marka waxaa soo geli karo dad akhyaarta ka mid ah amaba ducadda ka mid ah inay yidhaahdaan xadiidka nabigeena sal alla alay markuu weydiiyey ninka la yidhaahdo sayid cumar sayid abubakar cafwan markuu yidhi nabi allow aniga maradayda way raaraacsamaysaa inaan la xarbiya ma oyane markuu nabigeenna saas ku yidhi abubakar abubakar hadalkaas uu ka soo baxay nabigeena alayhi sala slam taskiya ayuu farta ka saaray wuxuu yidhi adiga ummaddaas u jiida marada xarra kibir kama mid matihid ayuu nabigeena ku yidhi sal l slam meesha marka ay soo daliishanaan ragga akhyaarta daliil uma noqonaysa maxaa yeelay nabigeena sala allahu alay slam taskiye ayuu siiyey khaasa ninka la yidhah sayid abubakar taskiye khaasa ayuu siiya wuxuu yidhi adiga kamid mtma tihid kuwa xariga kibirka ee dharkooda u jiida ama u qasta inay jiraan ma tihid ayuu ku yidhi sala allahu aleh wasalam saasuu ku yidhi alai slam intaa waxaa dheeri ah abubakar wuxuu leeyahay maradii waa raaraacsami ee eh, aniga uma waxaan u qastay ma ahan laakiin iyada raaraacsami annagana waxaan samay noo taqaanaano khamiiskii qofku markuu konton iyo lix eh, maqaaskiisu yahay wuxuu ku darsana hal buu ku darsanay konton iyo todoba ama sideed ayuu ka dhigani si uu hanqabka hoos ugu maro sirwaalkii markii qofku uu xihan lahaa eh, soddon ayuu xihan lahaa tusaale ahaan dhirarka afartan iyo an ama afartan uu ihan lahaa wuxuu leey may kordhi kordhi hala kordhiyo wuxuu ku darayaa mxuua laba sentimitir ayuu ku dari si uu maxaan hoos ugu maro marka taas ayada ah iska raaracsama maaha ee qofka asaga u qasti wax asaga uu qastay abubakar markaa tan koobaad isaga uma qasdino wax ka noqonay tan labaadna nabigeen ayaa taskiye adiga waxaad ugu duwanta marka annagaan ugu duwannahay anaga anaga ayaa uqasadnay inaan hoos kamer haqo kow oo lacagteenaan ku bixinaaba xitaa suraalka aduu lasoo gado ama khamiiskii uu haqo ka korey hoosu deji alley waa lacaga lagu bixina in la furfuro oo hoos muxuu aha laga waasiciyo tan labaadna taskiya yaana anaga nebi maxamed taskiimiy kusiiy adiga alai slat slam waa maya alaa hada asaas marka arrimahaas waa arrimaha khatarta lah oo cuquubada sideedan kabaairta waxaad ogaataan shayga marka kabiir uu yahay tilmaamteeda haddii marba adduunna xaddi ay kusoo aroora aakhirana cuquubo u kusoo aroora shayga waa kabiira min alkabaa'ir wa marka hoosguntiga in loos la mariyo oo muxuu ah qawka hoos laga mariyo kabaa'irtay ka mid tahay arrinta ayada marka la ogaado dadka waxyaaba ay sameyn waxaa ka mid ah markay salaad soo galaan ay laabayaan <laughs> markay salaad soo galaan ay laabayaan oo marka horema iska laabatid waxaa dhibkaas kuga wataba iyo rafaadkaas waayahay ilaahana badbaadiy subxana wa tacaala wixii sharcan allahi allah naga leexiyo xadiidka muxuu ah baabu baabu maa asfala min alkacbayn labadan qob wii ka hooseeya oo hoosgundiga ah fa huwa isaga fi naar naar ayuu mxu ah ku jira oo naar ayaa lagu mudanaa weyaan xadiidka laba kun todoba boqol iyo todobiyo todobaatanaad can abi hurayrat waxaa laga wariyey radi allahu ta an nabi nabigen wxu kr sal slm qaal nabigen wuxuu yidhi maa asfala min alkacbayni labada hanqob wix hoos ka jiro oo min alizaar hoosguntiga ah fa fi naari naar gudihii ayuu ku sugnaaday oo naar ayaa lagu geli dharka kan looga kala gaceeli badan yahay xibara ayaa ka mida weyaan dhararka nabigeenu jeclaan jira waxaa ka mid xibara waa noo iman wuxuu yahay waa dhar cagaaran oo laga sameeya suuf laga sameeyo sidoo kale nabigeena sal slam inuu cadaanka jeclaan jirin waad ogsoontihiin axaadiis kale kuso aroortay xadiidka laba kun todoba boqol iyo sideed iyo anas maalik waxaa laga wariyey radi taala anhu qal wuxu anas maalik kaana wuxuu ahday axaba hiyaabi dharkan looga kala gacelmeed ila nebi nabiga agi sal slam yalbasa inuu xirto alxibara xibara dharka loo yaqaano oo marada eh, laga sameeyo suufka oona la yara quxiyey oo cagaarka ah sidaa weeyaan saas nabigeenu uu jeclaan jiray marka cagaarka iyo cadaanka ayaa in badan nabigeena ka sugan inuu aad u jeclaan jiray calayhi salatu slam baabu taxriimi lubsi alxariiri xariirta xirasheeda xaaraannimada cala rijaal ragga xaaraan ka noqotay uu baabkan ubaabay laba kun todoba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can anas malik waxaa laga wariyey radi allahu ta an ardaqaadi binabiy can nabi nabigen wuxuu ka rasul sl qal nabigen wuxuu yidhi man labisa qofka xirta alxariira xariir fi dunya addunyada ku xirta falan yalbasahu fi laakhira aakhira kuma xirta weeyaan saas ayuu nabig sal slm qofka adduunkan xariir ku xirto aakhira kuma xirto ataa xataa hadduu jannada galo xariir looma xiraayo amaba waxaa suuragala in jannadii xariirta lagu xirnayba aan la geynin nasal allah asalama alcaafiya xadiidka laba kun todoba boqol iyo sideetanaad can cabdilahi bni cumar waxaa laga wariyey ibnu khaaab radi allahu ta anhuma ana cumar sayd cumar ibn khaaab radi allahu canhu ra-a wuxuu arkay xullatan xullatan isku joog siyaraa ee xariir lagu hardhay xariirta ayaa muxuu ahaa meelaha ay kala laamaysa marada iyo darfaha iyo lagu hardhay siyaraa xariir lagu hardhay cinda baabmasjid masaajidka baabkiisa iyadoo taalo fa qaala kadib nin wuxuu ya rasuulka allow low ishtarayta haddii aad gadan lahayd haadihi maradan isku joog haddii aad gadan lahayd falabistaha kadibna aad u xihan lahayd yowma aljumcati maalinta jumca iyo waliwafdi iyo wafdiga idaa qadimuu goorta ay ku yimaadaan caleyk korkaado haddii aad samayn lahayd ilaa kaana xasan faqaala wuxuu yihi rasul rasulka sal slm in kale maan yalbasu waxaa xirta haadihi isku joogga noocan oo xariirta waxaa xirta man laa khalaaq qof aanan lahu isaga uh, u sugnaanin fi laakhirati aakhira qof aakhira aanan dheef ku oo nasiib ku lahayn ayaa xirta weeyaan uma jaءat rasul lah rasulka waxa u timi sal slm minhaa xulashi iyo xuladii ahayd oo xariirta lagu xardhay lagu qurxiyey xulalun isku joogi ayaa u imaaday nabigeena sal slm xulalun faactaa kadibna wuxuu siiyey cumar cumar ibn khaaab ayaa wuxuu siiyey radi allahu minha eh, isku joogeyadii xullatan hal isku joog ayuu ka fa qaala cumar wuxuu ya rasul rsulka allow kasawtaniiha waad hugisay waqad qulta walaal qad qulta adoo tiri fii xullati cutaarid ninka cutaarid xulladiisii banaanku ku imanayay maa qulta waxaa tiri cutaaridna waxaa tii aad tiri dharka asagoo dharka aanan dadka aanan aakhiro kulahayn dheefta dharkooda weeyaan aad tiri mid nooceedii ayaad siisay faqala rasu wu u sl sl ini aniga lam aksukahaa kuma aan hoginin litalbasaa inaad adiga xerato fakasahaa cumar ibnukhaaab wuxuu hogiyey akhan walaal oo lahu isaga u sugnaaday bimakata maka ku sugan mushrikan ee gaal aha ayuu siiyey weyaan u hadiyey buhaari iyo muslim xadis soo saaray wa fii riwaayatin tabiicuha waad gadaysa wa tusiibu biha xaajata danta adkareed ayaad mxuu ahaa ku asiibaysa yani waa ama waxa irta mxuu ahaa gaalada waxa irteena weya bukhaari soo saaray waayahay baabu ibaaxati labsi xariir xariirta xirasheeda banaanta banaanaynta la baneeyey ayuu baabkan u baab yahay limarid alxikati qofka cadhada ama isnidaamiska qabo walilqitaali qofka markuu dagaal ku jira in muxuu ahaa u xirta inay banaantay baabkan baabay xadidka laba kun sideed todoba boqol iyo kow iyo sideetanaad can anas bin malik waxaa laga wariyey radi allahu taala arda ana nabiya nabigana sal slam rakhasuu rusqeeyey licabdiraxman ibn cawf wuxuu rusqeeyey iyagoo zubayr ibnu cawaam fii qamiisin shaar iyo qamiis oo min xariirin xariir ah muxuu ugu rusqeeyey min xikatin cadha ama isnadaamis oo kaanat ahayd ku sugnayd bihima iyaga weyaan buhari muslim xadis soo saaray laakiin qitaalkii ah daliilkiisi gacankumaha meesha sheekh nooma keenin baabka waxaa weya eh, baabu ibaaxati lubs xayr limaradi lxika garanay laakiin walqitaal aw walqitaal aw daliilkiisi meesha kuma hayno wax miyuu idin siiy waaya baabu alxariiri wadahabi linisa xariirta iyo dahabka oo dumarka eh, loo ogolaaday baabkan ubaabi xadiidka laba kun todoba boqol iyo laba sideetanaad can anas bin malikin waxaa laga wariyey radia allahu taala arda anahu anas ra'a wuxuu arkay calaa ummi kalhum ummi kalhum calayha asalaam oo nabigeen u dhalay sal slm wuxuu ku arkay binta rasulillah sal slm radi allahu ta ardaha burda xariirin xariir eh, maradeed ayuu ku arkay siyaraaa eh, lagu xardhay xariir lagu xardhay marka dumarka way xidhan karaan waa macnaheeda bukhari ayaa soo saaray xadiidkaas xadiidka laba iyo saddex can abi musa ashcri waxaa laga wariyay radi allahu ta arda ana rasul rasulka a sl sl wuxuu yidhi xurima waxaa la xaran yali libaasul xariiri dharka xariirta iyo wadahabi libaasa dahab dharka dahabka mxu lagu xardhay amaba xurima waxaa la xaaram yali libaasul xariiri dharka xariirta iyo wadahabi dahabka caadiga calaa dakuuri ummatii ummadayda labkooda iyo ragga ayaa laga xaram yeelay wauxila waxaa loo baneeyey liinaatihim ummadayda dumarkooda ayaa loo xalaaleeyey dhidigooda tirmidi iyo nasaai soo saar xadiis saxiixa xadiidka laba kun todoba boqol iyo afar iyo siddeetanaad can caaishata radi allahu taala ardaha qaalat waxay tiri caaisha qadimat cala anabiy nabiga waxaa u timid xilyatun xilye ayaa u timid wax laisku qurxiye weeyaan xilyada min cindi najaashi ninka najaashi la dhihi jiray oo boqorka xabishida ahaana aha ahaa oo muslimi jiray oo nabigeena ku tukan jiray calayhi sala slam markuu dhintay ninka asaga ahaa ayaa nabigeena wuxuu usoo hadiyeeyey xilyatun adimat al nbi nabig wti sl slm xilyatun eh, eh, waxa laisku qurxiyo min cinda najaashi najaashi agtiisa ugu timid ahdaha lahu uu soo hadiyey fiiha xiliyada waxaa ku sugan khaatamun min dahabin fargashi oo dahab ayaa ku sugnaa fiihi fargashiga waxaa ku sugnaa fasun fas marka fargashiga la gashto meesha kaloo kuusan ayaa fas la yihahdaa faskaas oo xabashiyun xabashi loo nisbay habka ay xabashiyadu samaysan jirtay faska ayuu usamaysan yahay carabta iyo xabashada waa kala fas duwnaan jireen qaalat waxay tihi fa akhadahu rasulla nabig alayaa qaad sal slm ayaa ku qaaday bicuudin laan ayuu ku qaaday mucridan canhu weliba isagoo ka jeestay laan ayuu intaasuu nabiga saa u qaaday ayuu saa ugu qaaday isagoo waliba kasii jeeda kow aw bibacdi asxaabihi ama farihiisa qayb ka mid ah ayuu saa ugu qaaday kow uma dacaa umaamata ibnata abilcaas umaamo oo gabadha abilcaas u dhalay ah ibnata ibnati zaynab ibnata ibnatihi zaynab gabadhii zaynabheed ay dhashay abulcaas ayaa dhalay sidoo kale waxaa dhashay zaynab oo nabigeen u dhalay sal slm nabiga awow u ahaa faqala wuxu bi hada kan isku qurxi yaa bunaya gabadhaydiyey ama gabaryaraydiyey abu daawuud ibnu maaja waa xadiid xasan weyaan mar gabdhaha iyo dumarka xiliyada waxyaabahan dahabka iyo fidada ama dahabka caadiga ah iyo xariirta waa la ogolyahay laakiin ragga looma ogola dahabka iyo xariirta labadaas fidada laakiin ragga dhib weyn ma lahan inay faraati ka samaystaan baabu labsi lmucasfar dharka la raangiyeeyey oo sibqaha iyo raangi la geliyey xerashadiisa ayuu baabkan u baab yahay iyo wanahyi reebid liska reeba oo weliba ragga laga reeba can itazacfuri in lishurudeey oo ragga ay huruud marsadaan balsideed baabkan u baab yahay waxaan ku arkay yutubyada qaar dalalka carab dal ka ah, oo ragga ay cilaan loo cilaama maaratay rag inta mxu rag gargar weyna halka inta cilaan lugaha loo wada taagtay kulli cilaan loo wada saaray oo wada saaran aad baa ula inaad arkeen ma ragga qaar ad aragteen ma aqaan inaad aragteen in kale haddii aad ku aragtaan youtubeka ad ka fiirisaan waad arkaysaan o arki kartaan xadiid laba kun toddoba boqol iyo shan iyo anas bin malik waxaa laga wariy qala anas malik naha nabiyu nabigan ayaa diiday an yatazacfara rajulu qofka inuu ishuruudeeyo oo zacfaraan iyo huruud u marsado nabigu diiday alayh slat bukhari muslim xadidka soo saaray xadiidka laba kun toddoba boqol iyo lix iyo sideetanaad an cabdilahi bni mcan cabdilahi bni camrin waxaa laga wariyey ibn caasi weyaane radia allahu taala anuma qal cbdilahi bni camr ra'a nabiyu nabigan wuxuu arkay calaya aniga wuxuu igu dul arkay anoo xihan thawbayni laba mara mucasfarayni ee la mara oo inta caadi inta la qaaday sida hadda dharka baatiga baad aragteen baatiga isagoo cad ayaa la keeni kadibna waxaa la samaynayaa waxaa la gelinayaa raangi ayaa la gelin ya magacay ku sheegi jireen maxaa magaciisi laga dhig ama ama wuxuu igu arkay laba mara oo karisa ama buufis anoo xihan kariska iyo buufiska jasakum allah khayran fa qaala wuxuu yidhi aummuka hooyada miya amaradka bi hada kan ku fartay <laughs> cabdullahi bin camar ma hooyada asaan inaad u xirta kuu sheegtay war dharka iyada ay xehan lahayd moogta dharka hooyadii ay xehan lahayd oo asaga xirtay qultu waxaan idhi aqsiluhumaa nabi allow aqsiluhumaa waan dhaqaya qaala wuxuu yidhi bal ama aqsiluhumaa miyaan dhaqa ay aqsilhuma qal wuuu yidhi bal inaad iska da axriqhuma gub dab ku qabatay ayuu nabig yiri sal slam marka dharkaas kariska iyo buufiska oo dumarka looga talagalay rag inay xirtaan sax ma aha shaarara marka qaar laga tashaa iska ilaaliya shaarara marka qaar laga tashaa ma fiicno iyo fatashaari yar weyn iyo waxbay ragga qaar ka tashaan ya sheekh dres dres africa ah, african dres marka ma fiicno ka asagaa la iska dhowro waa yahay wfii riwaayati riwaayat faqala wuxuu yidhi ina hadihi tanayto min hiyaabi lkufaari dharka gaalada ay xirtaan weyaan falaa talbasaha xiranan weyaan ragga gaalada ayaa xirta lakiin dumarka dhib ma lahan xadidka laba kun todoba boqol iyo todoba iyo sideetanaad an ibni cumar waxaa lg radi llh anhuma qal cbdullahi bn cumar nahaa rasul nabigan wuxuu diiday can ilmufadami dharkii karaska iyo buufiska mufadamka wax kale ma ahan qaala yaziid wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi yaziid waa ruwaadi xadiidka anilxasan xasan basri waxaan ku yidhi ma almufadamu mufadamka muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi almushabacu kan laga dharjiyey bisufrati borawga iyo mxuu ahaa jaalaha laga dharjiyey waa dharkan mxuu ah nkariska ah iyo buufiska ah ibn maaja soo sar xadis saxiixa baabu lubsi alasfari dharka borowsan inay xirtaan oo loo ogolyahay weliba oo ku fiican yeelinaysa ay dumarka iyo baabkan u baabay xadidka laba kun todoba boqol iyo sideed iyo siddeetanaad can ummi khaalidin waxaa laga wariyey binti khaalidin ibni saciid khaalid ummu khaalid binti khaalid ibni saciidin radia allahu tacala anu ardaha qaalat waxay tihi gabadhaas ummu khaalid ah ataytu rasu baa umid sal slm maca abi aabbahi anoo la socdo wa calaya dushayga waxaa ahday qamiisun shaar iyo mxuu ahaa cabuur ama qamiis asfaru qamiiska inta wixii kor loo gashtaa inta badan iska dhihi jireen asfaru ee burawsan oo jaallo ah fa qala rasul lla wxu yiri sl slm sah sah xasan xasan wax fiican waa wax fiican waa qaala cabdullahi wuxuu yidhi cabdullaahi oo ruwaadda ka mid wuxuu yidhi wahiya sahsahdana sahsahda bilxabashiyati luqatulxabasha xasanatun xasanatun muzuru muzuri wa muzuri muzuri wa sahsah muzur muzuri waaya qaalat waxay tihi xabasho moogta wax alla wixii un ayaga madow ayaa xabasho dhahaa dhankaas ay dhihi inkastoo hadda gobolkana etoobiya iyo eriteria iyo soomaaliya iyo mandiqadaasoo dhan mandiqat alxabasha la isku dhihi jiray waaya qaalat waxay kadibna waan tagay alcabu anoo ku ciyaari bikhaatami nubuwa nabinimada khaatimkeeda nabigeena calai sl farta ugu jiray anoo ku ciyaara ayaan gudagalay waa canug yar fa zabaranii abii aabbahi ayaa canaantay fa qaala wuxuu yidhi dachaa nabigeena alh sl slm qaala rasul wuxu yih sl slm dachaa iska dhaaf gabadha uma intaa kadib qaala rasu rasul wuxu yih sl slm ablii dhammaastira oo dharkan dhammayso wakhliqii dugayso oo ha kuu dugooba u xihan ha kaa dhammaado oo duug ha noqdo yani cumar dheer laksiiya koleyba uma ablii kadibna yani dhamaysa waakliqii duugeyso oo dharkaada ha kuu duugooba uma ablii kadibna waxaa weeyaan baaliyeyso oo waa dharka hakuu baaliyooba oo hakuu dhammaado wa akhliqii waxaa weeyaan duugo hakuu duugooba oo duugeyso weyaan qaala cabdullahi wuxuu yidhi fabaqiyat waxaa weeyaan fa baqiyat way baaqi noqotay xataa dakara ilaa uu wax baaqi noqona gabadhii inay taa laga yaaba oo muddo badan ay gabadhii ay baaqi noqotay muxuu cumrigeeda u suuragal inay maradii laftirkeedii muxuu ahaa muddo joogtayna wax ixtimaal waa ah. laakiin kan hore ayaa kolleyba aad u badan wallahu aclam bukhari xadis soo saaray baabu nahyi reebadiis ka rabay uu baabkan u baab yahay can ijtimaali asamaa isduduubka qufilka ah oo qufilku isqufulo qofka aan nahyi iska reebitaan laiska reeba can ijtimaali asamaa marada in laisku duduubo qofka dhan aad muxuu ahaa meel ka soo jeedaba aan la arkin oo gacan iyo lug iyo meel aad ka soo bixin ay jirno dhammaanba isaga dhan ba ad qof saas isu qufilo baabka baab yahay walixtibaa iyo qofka inuu doonyaysto oo jilbixirasho uu ku sameeya fii thawbin hal mara ee waaxidina hal mara marka istimaalsamaaga istimaalsamaaga laba macnaa lagu sheegaa macnaha wuxuu yihi qofka inuu hal mar intuu qaato oo meeshaan iska saarto deegta intuu saarto marka yacni qaybo jirkiis ka mid ah ay bannaanaato sidoo kale waxaa muxuuha lagu sheegaa n culimmada ay u badan yihin inta badan ay u badan yihiin weliba annihaaya fii qariib اxadii oo ibn ahiir uu kusoo wariyey qofka inuu intuu maro qaato isduduuba saasduduub isduduub isduhagada gacmihii wax dhanba qof marka aad noqdo togan saa u taagan dhisan aad noqdo yaa qof muxuu ahaa laan taagan oo kale inuu noqdo saas weyaan marka taas ay u badan tahay ixtibahana waa doonyeynsiga cadiga ahayo caadi maradii odayaasha iyo dadka dhabarka laga hayo iyo ma qofka fadhiga badan inuu muxuu aha saas intuu marada dhegadaal saa ugu soo qabto kadibna jilbaha lagu xirto hakaas jilbi xir axsantum doonyaysigaas labadaas iyaga ayuu baabkan u baab yahay doonyaysiga marka dhib lahan laakiin waxaa la diidayaa hal mara oo qofka cawradiisa ay bannaanta hal mar ayuu haystaa ti ayuu marka jilbaab ku xirtay waxaa weyaan xal la asturo iska wada bannaan yihin waa mushkilad mogta mushkilad wa waaya xadiidka laba kun todoba boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radi allahu ta arda qal abi saciid nahaa rasul nabig wuxuu dihi sal slm can ijtimaali samaa isduduubka dhagalaanta indhalaanta oo meel bannaan ayna jirin an ytabiya inuu qofka ku doonyeyso arajul qofka an ytabiya inuu ku doonyeyso arajulu qofka fii thawbin hal mara waaxidina keliya ama ku jilbixirto laysa uusan calaa farji farjigiisa minhu maradaas shay waxba ayna saarneen farjiga u banaanba maradan wuxuu ku xirta halkaas waa cawradi banaanka imaanaysa buhari ayaa soo sar xadis hadii lasoo dul istaaga ka waran zaada fii riwaayati wuxuu kordhiyey wasamaau samaha an yajcala waa inuu yeelo thawbahu maradiisa calaa aad axadi caatiqayhi labadiisi mxuu aha garab fayabdu kadibna u muuqda axadu shiqayhi labadiisa dhinac mid ka mid a laysa usan calayhi hawaabun mara saas ayuu muxuu ahaa ku fasiray laakiin inta badan istimaalu samaha isduduubkaas ay u badanta weyaan wallahu aclam tan waa la dhihi jiray bukhari ayaa soo saaray baabu nahyi rabi laska reebayo baabkan oo baab can tacari in laisqaawiyo bad noqotayaa bari noqotayaa biyo noqotayaa webi noqotayaa yacni inaad qofka isqaawiyo lama ogola haddii dee meesha ay cawradiisa in la arkay khatar ku jirto weyaan xadiidka laba kun todoba boqol iyo sagaashanaad can misr ibni makhramat waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal misr aqbaltu waxaan la soo qaabilay bixajarin dhagax axmiluhu aan xambaarsanahay haqiilin ee culus wa calaya korkayga waxaad izaarun hoosgunti khafiifun ee fudud qaal wuxuu yidhi fanxalla waxaa furmay izaari hoosguntigayga ayaa furmay wamacya alxajar dhagax ayaan inaan dhulka dhiga xataa balaqtu bihi ilaan ka gaarsiiye ilaa mawdici meesha aan waday faqala rasul ui sl slm irjic u laab ilaa hawbika maradaada fahudu qaada walaa tamshuu curaatan adinkoo qabanha soconina saasuu nabig yiri sal sl muslim ee soo saaray waxaa dhici karta xilligii la dhisaayey masjidka nabiga inuu yahay ama mid kale uu yahay labadaba suuragal weyaan xadid laba kun todoba boqol iyo kow iyo sagaashanaad can iclaa ibni umayat waxaa laga wariyey radia allahu taala arda ana rasul rasulka al sl ra junin yakhtasilu kormayran ama qabaysani bilbaraas meel banaan ah bilaa isaarin isagoon hoosgudinta xirnayn fasacida mimbar nabiga mimbarka ayuu koray faxamid allah alweyne ayuu ku mahadiyey waatna caleyh allah ayuuna ammaanay uma kadib qala rasul wuxu yh sl slm in allaha allaweyne xayiyun waa badana ah astur badana ah yuxibu wuxuu jecel alxayaa xishoodka yuu jecel yahay wasatra ama wasitra asturka yuu jecel yahay faida iqtasala axadakum midkiin xadiidkan walaalaheen reer bakistan iyo hindi iyo reer ayaga banaan ama ha joogeena ama masquul ha ku jirana ama halaalo jira masquusha markay galayan waxay qaadanayaan macis yaroo khafiif aho saylonti aan hihi jir mataqaanaan iyo qararafti nooci ay qaadanaan marka masquul hala galaan marka markay soo baxaan ayagoo wax soo qalastay oo muxuu ahaa maro soo baxayaan jaamacadda xiliga aan joogan aan ku arki kula degaan lagama yaaba masquushaada wada leedihiin inay galaan muxuu ah iyaga onan macuustaa wadan dharkay qaadana markay meesha gelayaan macuusta iyada ah way xirnaani marka xitaa marka qofka dhaqana macuusta cawradiisa inuu arku diidaya saasay ku dhaqmayaan laakiin arrinta loo yeelay isaga laftiisa maa waa loo diidaa eh. cid kale aragtay ahayd eh. marka ayaga way kusii adgudbeen way kusii mdheeraadeen wayaan wallahu aclam baabun alkaasiyaat alcaariyaat alkaasiyaat kuwa dharka xihan alcaariyaati haddana qaawan ayuu baabkan u baab yahay waa kuwa la nacladay xadiidka laba kun todoba boqol iyo laba iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey cbdirxmaan shdawsi radi allahu ta q abu hurayra qaala rasul wu yih sl slm sinfaani laba kooxood min ahli naari ahlu naar ah lam arahumaa laakiin weli maanan arkin laba nooc oo ahlu naar ah aan weli arkin kuwaas kuway ahaayeen qowm waa dad macahum waxay wataan siyaatun jeedalla ayay wataan ka adnaabi lbaqari looda saynteedoo kale ah ayay wataan yadribuuna biha naas dadka iska garaacayaan qof kastaba way iska dilayaan waa mxu jeedal bay linaacayaan culimada qaar waxay ku sheegaan ashura aalima bolista iyo waxaa weyaan dadka eh, noocaas oo aalimiinta ah boliis haddii ay amniga ilaalinaysa oo xumaanta ay la adiga dadkan amaba dowlad hoose ha noqdeen ama dowlad sare ha noqdeen amaba boliis ha noqdeen ama kuwa ha noqdeen ama kenya ha noqoto ama meel kale ha noqotee boliista wixii amniga ilaalina oo kala dambaynta ilaalina oo jaamka ilaalina oo dadkii wadanka joogay amnigooda suga hantidooda iyo naftooda ilaalina waxaa weya shaqada ay hayaan dhib lahan wax dhib ay ma lahan laakiin mishkiladda waxay tahay qofkii shurto waa boliis amaba waxaa weeyaan dowlad hoos noqdo amaba dowladda ha noqdo meel ha noqdo waa boliis amaba nin hubkii dowladnimo xiran wa dadku iska garaacayaan marka dulmi qaar hantidooda ay cunayaan oo ay dhacayaan kuwaas way kuwa khatarta imtixaanka ah laga warramaya weyaan daalimiinta iyo kuwa waxaa weyaan t k k la taagan t k k ma taqaanaan t k k waa tawa kitu kidogo kuwa la taagan inkastoo beryahan waa waxaa lagu wadaa cambeyn adaga lagu wadaa oo nin la yidhaha rayla iyo tiam ay had soo baxayo waxay leeyihiin corruptionka lala dagaalamo meel hala saaro wahaakada ay marka meeshay ku dhamaataan aragno xadiidka laba kun iyo nacam qowmu waa qoladha marka macahum ayaga macooda waxaada siyaatun waxay wataan jeedalo ka adnaabi lbaqari looda saynteedoo kale yadribuuna biha naas dadka ay ku garaacayaan dumar kaasiyaatun dhar xiran caariyaatun haddana qaawan maxaan kaa qari dhar bay xiran yihiin laakiin way qaawan yihiin dharka se qaawanaanta marka waxaa laga yaabaa dharka inuu dhar khafiif yahay waa suuragal waxaa suuragal dharka jirka in qayb uu saaray qaybna ay bannaanta waxaa suuragal dharki in dhab laisku siiyo laisku dhajiyo oo meel alle ay ahayd in dharka inuu qariya bannaanka u keeno asaga uu sii qurxiyo sida hadda baryahan taagan waad aragteen ceebta taagan ceebta fadaaxa gabadhii meel allo ka kawsneed inay soo kuustay rabtaa marada la kusi waa mushkilad maxaad samaysay marka waxba ma aad samayn bilaashumaad isu lugoysay dadkina waad rafaadisay masaakiinta kuwa iskaabulood ee meelaad taagnaay naftaad u keentay dembi aad ka dhajisay adigana dembi aad ka dharagtay waayahay wa nisaaun dumar kaasiyaatun dhar xihan caariyaatun qaqaawan mumiilaatun dadka muxuu ah xaqa ka leexiyaan maa'ilaatun ayagana xaq ka leexsan ru'uusuhunna madaxyooda ka asnimati lbukhti neefka geela ah Eh, uraskiisao kale waa iyo baarkiisa almaailata ee leesan geela marka baarkiisa iyo kuraska qaar waa toosan yah qaarna waa leexsan yahy marka saasoo kale weyaan nabigeena wuxuu yidhi sal slm dhegeysta marka laa yadkhulna aljanat kuwaas horta janna ilahay ma galaan janno ilahay kuwa iyaga ma galaan walaa yajidna riixaha udugeeda jannadana ma helaan nacuudu bilah waina riixa udugeedana la yuujad waxaa laga helaa min masiirati kada wa kada intaa intaa in loo socda meel fog ayaa muxua uduga shan boqol inta loo socda oo sana ayaa riwaayaadka qaar ay kuso arooreen muslim ayaa soo sar marka labadaas kooxood nabigeena wuxuu ku sheegay sal alla alay slam inay ahlnaar yihiin waa dumarka qaawan oona lebisan iyo muxuu ahaa dadka ula hawataan oo ilaahay iska garaacayaan xaqla-aan u garaacayaan kuwaas weeyaan baabu taxriimi nadar eegitaan la eega cawraat cawroohinka in la eega iyo baabkan ubaabi xadiidka laba kun saddex iyo sagaashanaad can abi sacid khudri waxaa la wariyey radi taala anna rasul rasulka sl sl qal rsulkan wuxuu yidhi laa yanduru rajulu qofki eegin laa yanduru ma ega arajulu qofka ilaa cawrati rajul ninka cawradiisa walmarata haweenaydana ma egto ilaa cawrati marati haweenayda cawradeeda ma egto yayna eegin waa ku dhex jirtaa weyaan walaa yufdii yuusan gaarin arajulu ninka ilaa rajul ninka fii hawbin waaxidin hal mara hal mar ayagoo wada qaawan hal mar inay wada wada hogsadaan yay dhicin walaa tufdi yayna mxuu ahay gaarin almarata haweenayd ila marata haweenayd kale fi hawbi mara alwaaxid ee keliya oo jirkooda yuusan isgaarin weyaan oo dar u dhexaynin sidaa weyaan muslim ay xadiis soo saaray isla hugsiga inaad daruuro waa laga fiican yahi xadiidka laba kun todoba boqol iyo afar iyo sagaashanaad haddiiba ninka zawji zawjis daayan ahayn inta kale in muxuu aha kala maro ay noqoto ayaa aad u fiican walow xataa dhar ha udhexeeyo xadiidka laba kun todoba boqol iyo afar iyo sagaashanaad can jarhadin waxaa laga wariyey radia allahu taala arda wa kaana wuxuu aday min asxaabi sufati ragga sufada meesha yaradoo kor uqaadnayd meesha yaradoo barandhada kor u qaadnayd raggii xirta ahaa asxaabu sufad ayuu ka mid ahaa radia allahu taala arda qala wuxuu yihi ninka asxaabiga jahiilka jarhad jalasa rasul nabiga ayaa fariistay cindana agtan ayuu fariistay wafakidii bawdadiidana munkashifatan ay faydan tahay bawdadii ayaa faydan bawdadii ayaa faydan fa qaala wuxuu yidhi amaa calimta miyaadan ogeyn ana alfakhida bawdada cawratun cawra inay sooma ada ogid abu daawuud tirmidi mxuu ahaa daarimi waa xadiis saxiixa baabu mutashabihuuna binnisa kuwa dumarka isu ekaysay baabkan baabi walmutashabihaati iyo kuwa ragga baab mutashabihuuna kuw isu ekaysi binisa dumarka isu ekaysiyo ragga iyo almutashabihaat gabdhaha isu ekaysi iyo dumarka birijaal ragga isu ekaysi ayuu baabkan u baab yahay inay maclucunan yihiin oo dad aad u liidan ay yihin ayuu baabka muxuu ahaa ayaa noo iman doonta insha allahu tacala xadidka laba kun todoba boqol iyo shan iyo sagaashanaad can ibn cabaas cbdullahi bn cabas waxaa lagu radiy allahu ta anuma qal wuxu abdulahi bn cabaas lacana rasul nabig al wuxuu nacladay sal slam almutashabihiina kuwii isu ekeysiye oo min arijal rag ka mid binisa dumarka isu ekeysiye mutashabihaat dumarka isu ekeysiye min nisa dumarka oo birijal rag isu ekeysiye nabigan uu naclada sal l slm bukhari ayaa soo sar xadidkaas naclada wax sahlan ha u malaynina wa fii riwaayati riwaayadna qaala wuxuu lacana nabiyu nabigan wuxuu nacladay almukhaniiina kuwa maxaan dhahnaa khaniisiina ma dhihi karne kuwaan rag dumarka isu ekeysiye maxaa lagu magacaabaa ya nimownaag magacii waryaanaya lsracrabya <laughs> nimownaag iyo waryaanaya laa xawla walaa quwata ila billah foolxuma magacoodaaba magac xun ah labeeb waa labeeb marka labeeb oo laakiin asaga iska dhiga labeeb muana muhanaiinta marka iyo khunha yani khunha waa kan alla ka dhigayo sida lagu umay muhanakana waa midka iska labeeb iska dhig asaga asaga labeeb iska dhigi labeeb ayuu iska dhigi marka nimownaag iyo naaya iyo maxay ahayd astafirlah waryaan ayaa yii waa la yaabo waaya qaala wuxuu yii wafii riwayati riwayat qaala wuxuu yii lacana nabi nabi waxuuna calay almukhanafiina kuwa iska dhiga labeebka oo min arijaali rag ka mid ah walmutarajilaat iyo kuwa sida ragga u shanlaysta oo rag ahaan iska dhiga min anisa dumar ka mid ah wa qaala wuxuu yidhi akhrijuuhum ka saara min buyuutikum guryihin ka saara qala wuxuu yidhi waahraja nabiyu nabigan wuxuu bixi fulanan hebel oo asaga dumarka su eshaysiin jiray wa akhraja cumar cumarna wuxuu bixi fulaanata heblaaye oo rag iska dhigi jirta u bixiyey bukhaari xadiis soo saaray kuwaan hadda jinisku isku wada taagsan marka dumarka yaa kuwan jiiska isku wada taagay mukhaniiin wa shaki ma lah waaya xadiidka laba kun iyo todoba iyo lix iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa taala arda qaala wuxuu yidhi abu hurayra lacana rasul nabiga wuxuu nacladay arajula ninka yalbasu xirta libsat almar'ati haweeneyda xirashadeeda xirto oo dharkeeda xirto iwalmar'ata haweeney nabiga nacladay sal slm talbasu xirato libsat arajuli ninka dharkiisa eh, xirato ninka hadduu marba naag dharkeed xirto naagtana ay nin naclad ayaa lagu mutaawaya saasuu nabigeena ayuu nacladi jira alai sla abu daawud ayaa soo saaray muxuu ahay xukunka miyuu saaray agtiin ya culamaala xadiidkii shalay xasan ayuu ahaa xadiidkii shalay aanan xukunka la saarin xasan ayuu ahaa xadiidkii oo laba kun toddoba boqol iyo toddoba iyo kontonaad alfayn wa sabcumia wa sabc wa hamsiin can nucmaan bn bashiir radi allahu taala arda qaal qaala rasul lla sl slm ina min alcinabi khamran waina min altamri khamran waina min alcasali khamran waina min alburi khamran waina min alshaciri khamran xadiikaas waa xadii xasana weyaan abu daawuud tirmidi ibn maaja tan kale xadiid ka dambeeyo su-ila rasul sal slam can ilbitci bitciga waa khamrada laga sameeya malabka ma ahan qamadigiisaan sheegnay waa khamrada malabka laga sameeya ayaa loo yaqaanay bitci in la dhaha wallahu aclam waaya waaya xadiidkan mar laba kun todoba boqol iyo lix iyo oo naclada nabiga u nacladay xukunkiisa sheekh muuse saarin lakin insha allah waa majliska dambe haduu ilahay qadar ayaan insha allah sheegi doona xadidka laba kun todoba boqol iyo todobiyo sagaashanaad lakiin xadiid kale oo cadayd oo saxiix ahayd oo bukhaari iyo hayr ku sugnayd ayaa caddaynaysa marka kan waa iska kabitaan buu iska ahaa xadidka laba kun todoba boqol iyo todobiyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi taala arda ana nabiya nabigana sal sl utiya waxaa loo keenay bimukhanasin mukhanasin mid islabeebeeyey oo isaga iska dhigay mukhana waayahay qad khadaba cilaantay yadayhi labadiis gacnood iyo warjlayhi labadiis lugood bilxinnaai xinna marsaday wuu faqala nabig wuxu yiri sal slm maa baalu hada kan maxaa ku dhacay faqiila waxaa loo ya rasuulka allow yatashabahu binisa dumarku isu ekaya fa amara bihi nabigu wuxuu in la bixiyo fanufiya ila naqiic tuulo naqiic la yidhaho magaalada madiine ka baxsan ayaa loo tarxiilay tarxiil waa la musaafiriyey musaairisa lagu dhuftay faqala waxaa yidhan ya rasul rsulka allow naqtuluhu maandilno baan ka siina raggaas baagtoo wax diinta khilaafsan agtooda lama soo marin jirin mandilna fa qala wuxuu yidhi ini aniga nuhitu waxaa lii diiday can qatli lmusaliina dad tukana inaan dilo baa lii diiday ayuu nabig yihi sala allahu alayhi waali wasalam kuwana waxay la soo qasdayaan masaajidii ay la soo qasdayaan iyo markuu masjidka soo baxa iyo markuu masjidku socdo qaala abu usaamata wuxuu yidhi wannaqicu naaxiyatun waa gobol can madinati madina naaxiyatun can ilmadinati magaalada madina dhan ka yartahay weeyaan walaysa bilbaqic baqic ma ahan shalay waatiaan soo marayn naqic waan kuso marna mataqaanaa ninka caanihi ka soo qaaday dhakalkii caanaha ka soo qaaday naqiic kadib nabigaan u keenay sal allah alay slam oo nabiga yidhi muxuu ahaa maxaad u soo dabooli weyday walow aad saartidi qori yar asa u saartidi saas weeyaan xadiidkaas abu daawuud waa xadiid saxiixa baabu faraqi ashacr timaha kala qaaditaanka oo la kala sheexeeyo faraqi shacr timaha oo la kala sheexeeyo oo saa loo kala rido way badnaan jirtay berigi hore waxaan arki jirnay ayaamihii hore soomaalida way u badnaan jireen qaar muxuu ah inta ka sheexeeyey midig iyo qaar bidax ka sheexeeyey iyo qaar dhexda ka sheexeeya way lahaan jireen soomaalida lakiin beryahan dambe ma aragteen timaba sooma baxan beryahan dambe dadka kulli wada seeman yihiin ma timihii ama soo bixin mise wada jaraa ma aqaan mise dadka jareer ay wada noqdeen soomaalida garna adayg ay wada noqdeen insaxataabirya dadka dhan hadda waad qof tima weyn lamiad arkaysaan wiilashan yaryaroo hadda muxuu ahaa ayagana kuwaan ciyaartoyda ku dayana hadda bilaabay inay wax weyneeyaan oo muxuu ah intay kor u yaro weyneeyaan hoos yareeyaan si qaabdana waa iyadana sidii hore laqaanimaan iyo ayaga laftirjireen waa ka dhigaan waxay marinayaan baashaan fasliinta iyo waxyaabay saa ugu dharoobayaanoo marka iyaga dhanba waa nooc kale qura waayahay marka sheexadaas ama farqigaas oo timaha loo sameeyo baabkan oo baabyahay inay bannaan tahay oo nabiga samayn jiray alai sla slam xadiiska laba kun todoba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad n cabas wa l abdulahi bn cabas radi allahu ta anuma ana rasul s sl slm kan waxay yasdilu shacrahu timihiis ayuu nabiga raaricin jiray timaha sadliga haaliban gadaalna waa dhici kartaa oo gadaal in loo sii in hor loo deeyan waa dhici kartaa tima timaheenoo kale maan timadee aad u jilacsanoo saas u hoobta ayay ahaayeen nabiga ayuu samayn jiray alai sadliga ayuu samayn jiray wa kaana almushrikuuna mushrikuun waxay ahayn yafruquuna ru'uusahum timahooda ay kala sheexan jireen dhexda intay saa ka kale saa u kala ridi jireen wa kaana ahlu kitab ahlu kitabna waxay ahayn yasdiluuna kuwa raariciyo ay ahaayeen sadliga ay samayn jireen oo ama gadaal u raariciyeen ama hore u raaric ay samayn jireen ama timahooda yani faqala rasul wu yh sl slm wa kaana rasul wuu sl slm yuxib jecel muwaafaqat ahlikitaab ahlu kitaabka inuu muwaafaqa ayuu jeclaan jiray inuu ayaga waafaqa maa lam yumar haddii aan la farin fiihi arrinka asaga gudihiisa shay un shay oo sida ayaga ay samaynayan si ka duwan hadii aan la farin beriga hore waxaad samayn jiray ayagaad waafaqi jiray markii laisbarbardhiga ayaga iyo mushrikiinta mushrikiinta u dhow mushrikiinta ayagaa ka dhow oo ahlu kitaabka maxaa u dhow sidaa darteed waxaa weeyaan aliflaamim walibat iruumu waa garanaysaa fii adna alardi wahum min bacdi halimin sayalibuun yowmaidin yafraxuun muminuuna ka dambeysay faraxaas waxaa keenaya marka labadan qolo kuwaana hal habeen sokeeyey oo nabinimo iyo diin iyo kitaab iyo ay mar soo martay inkastoy taxriif ku sameeyeen waayahay wa kaana waxay ahdeen ahlukitaab ahlu kitaabka yasdiluuna kuwa raaraciyo ru'uusahum ay shucuurahum timahooda wa kaana rasul la sl sl yuxibid aad u jecel muwaafaqat ahli kitab ahli kitabka inuu waafaqo fii ma lam yumar fiihi waxaan uma intaa kadib faraqa rasul nabigan wuxuu kala geeyey rasahu madaxiis waa kala sheexeeyey halkaas ayuu nabigeena ka kala dhambalay marka nabigeenna saas ayuu u shamaliysan jiray marka waxaa laga sheekaynaya shanlada timaha dhib inay lahayn si loo shanleeyaba haddii ay mukhaalafo iyo si qaab daran noqonin bukhari muslim xadis soo saaray xadiid laba kun todoba boqol sagaal sagaashanaad can zayd ibni aslam waxaa laga wariyey raximah ullah ana cطaa bn yasaar wuxuu sheegay qaala wuxuu yidhi waa mursal caطaa bn yasaara toos nabiga la aadi mursal weyaan saxaabiga meesha walmursalu maa minhu saxaabiyun saqatwa qaala wuxuu yidhi kaana rasul lla sl slm fi masjid masjid ayuu nabigeena kusugnaa sl slm fadakhala rajulu nin baa soo galay haa'ira ara'si timihiisa ay kala tagsan yihiin iwalixyati garki dhammaan waxaa weeyaan wax kala muxuu ahaa maqan wa inti qaar ujeedo qaar ujeedo saas taagtaagan iyo garkioo sidoo kale mid intu joog hakada aan isku aadanayn faashaara ilayhi rasul nabiga wuxuu ishaaray biyadii gacantiisa an ukhruj bax saasuu ku nabig ku yidhi sal slam fakaanahu waaba isagoo yacni ula jeeda islaaxa shacri ra'sihi timihiisa muxuu ahaa madaxa inuu soo hagaajiye iyo walixyatihi iyo garkiisa inuu hagaajiye isagoo fara oo kale ayuu yidhi bax bax saasuu ku yidhi fafacala rajul ninkuu baxay uma rajaca wuu soo laabtay isagoo timihii soo hagaajiyey faqala rasul wuxu yih sal slm alaysa haada kan miyuusan khayran mid khayr badan ahayn min an yaatiya inuu imaado axadakum midkiin haaira ara'si timiis isagoo mxu kala tagsan yihiin kaanahu shayaanu shayaan oo kale dabaran ayaa soo saaray waa mursal xadiidku waxaad egta kule laba kun todoba boqol iyo afar iyo labaatanaad marka wax isooro xun oo qaab daran oo si xun u shallaysanba shayaan ayaa lagu maalayaa ilan isaga ayaa fari wala aamurannahum waa kaas saas weyaan marka shaqadaas iyo waxaas qaabka daran isaga ayaa faro baabu khidaab shaybi cirada in la muxuu ahaa xidneeyo ayuu baabkan u baab yahay shayb xadidka laba kun sideed boqolaad alxamdulilah laba kun sideed boqol maanta aan gaarnay can abi hurayrat waxaa laga weri radi qala abi hurayra qaala rasul lla wuxu yiri sal slm ina alyahuuda yahuud iyo timaha ma marsadaan xidna fakhaalifuhum adinka khilaafa oo xidno marsada weeyaan buhari muslim ee soo saaray xadidka laba kun sideed boqol iyo koobaad can jaabir bin abdillah waxaa radi allahu ta anhuma qala jabir bin abdillah utiya waxaa la keenay biabi quxaafata abi quxaafa yowma fatxi makata magaalada maka furashadeedii wa ra'suhu madaxiisana walaxyatuhu garkiisana ka huqaamati geedka huqaama la yihahda bayaadan xagga cadaanka geed huqaama la yihahdo cad oo ubaxiis iyo booqiisu aad u cad yahay oo kale isaga waa cad weeyaan faqala rasul uu sal slm ayiruu hada shay hada ayiruu dooriya hada ciradan cadaanta badan bishayin wax ku dooriya wajanibuu wajtanibuu ka fogaada asawaada madow ka fogaada ayuu nabigeeni sal slm muslim yaa soo saaray beryahan de waa si fiican baa loo marsadaa sooma madow <laughs> qiil badan baa loo hela mayna qiil badan ayaa loo helan filaya xadidka laba kun sideed boqol iyo labaad can abdillahi bn camr caas radi ta q abdillahi bin camr nahaa rasul nabiga lagu diiday can nafi ashaybi cirada in la tifo oo la bibixiyo ayuu nabigeena diiday wa qala wuxuu yidhi huwa cirada nuurulmumin qofka muminka nuurkiisa weeyaan ayaan la bibixinin tirmidi ibni maaja waa xadiis saxiixa baabu nahyi reebadiska rabi baabkan baab can alqazaci timaha qayb in la xirto qaybna la reebo qazaca marka su marka meeshaan taallo qazaca ma soo gelaya timaha qaar in la gaabiyo qaarna la weyneeyo culama allah tusaale ahaan timihii kor aad bay weyn hoosna waa la yareeyey yaa sheekh ay soo geli haddii xataa ay nas ku soo gelin qiyaasay kusoo gelaysaa qiyaas bay kusoo gelaysaa weeyaan maxay yaa sheekh midkan qor qorjarta yar qorjarta boqorta mise waa madax horta qorja waa kaas qorjaka qorjaka qorjar iyo foodjar waa kala duwan yihin horta qorjarka insha allah dhib weyn inaan umaynayna wallahu aclam maxaa yeelay qoorta waa timahaas way ka baxsan yihiin madaxi oo qoortii ayay ku jiraan marka ishkaal weyn aan u marayna wallahu aclam w dee tasixan diyaar baan u nahay laakiin ishkaal weyn ma lahan ma gaaraysa qazaca iyo wejiga lajara iyo ma gaaraysa wejiga de mogta waa timihii waxaa weeyaan taqriiban eh, kora la aadi inta badan dadka soomaalida o kale hadda timo kasoo dega wejiga oo kusoo dega wejiga inta badan ma lahan waad aragteen dhammaan intooda badan oo hadda uma baahnayaan laakiin waxaa weeyaan waxaa la rabaa in salaaxyada la yara weynaysto oo howla marka adi calcumuum qazaca iyo timaha in qeyb la xiiro qeyb la dayo wixii muuqdo oo weyn oo qofkan warkan muxuu ahaa timihii ayuu qeyb xiray qeybna deeyey la dhaha taas unbaa ugu muhiimsan in layska ilaaliyo taasa ugu muhiimsan laakiin wixii xaraga iyo qurxin iska caadi ah dhib weyn insha allahu tacala ma lahan oo timaha qeybta dama laga jaro iyo timihii oo kale dheer la yarasiimo iyo waxba dhib weyn ama ah insha allahu tacala ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal laakiin qazaca iyo timahan qeybna bugta ah qeybna muxuu ahaa ebarka ah taas weytan mushkiladda waayo xadiidka qaala cabdulahi wuxuu yidhi cubaydulahi wuxuu yidhi ruwaadda xadiid ka mid ah qultu waxaan idhi wama alqazacu qazac muxuu ahaa fa ashaara lanaa wuxuu noo ishaaray cubaydullah wuxuu noo ishaaray qaala wuxuu yidhi idaa xuliqa asabiyu canug yar marka la xiro aw turika looga taga haahunaa halkan shacratun tima ama tin wahaahunaa wahaahunaa halkaana tima looga taga wa ashaara lanaa cabdulahi wuxuu noo ishaaray ilaa naasiyatihi halkan iyo wa jaanibi jaanibay ra'sihi labada dhinac dhowrayo marbosho dhowrayo ya dhowra ilmaha magaalada jooga waxay dhihi jireen dadka baadiyaha ka imaada ilmahay markay caynayaan dhowrayo kolley waxaan u fahmay ilmaha baadiyaha loo reebi jira dhowrka mogta markay her baadiyaha tahay waa saasaa loo yara dulxulaan filaya marka timahaas ay inta ku reebi jireen somalida waa taqaana ya sheekh baar baar ha baar baar iyo dhowr iyo marka waa isku mid marka waxaa weeyaan halkaas baashaa lagu reebaa ama dhinacyaha lagu reebaa ama halkaan lagu reebaa amaba waxaa weya qaybtan kore inta la dayay qaybta hoos la banayna waa isleeyihin kalama dugna buhariyaa soo sar xadidkaas iyo muslim wa fii riwaayati liabi daawuud wاnasaa'i ana nabiya nabigeena sal slam raa wuxuu arkay sabiyan canug qad xuliqa la xiray bacdu shacrihi timihiisa qayb ka mid a wa turika bacdu barkiin laisaga tagay fanahahum can dalik arrinka uu diiday nabigan waqal wuxuu yihi xliquuhu kullahu dhammaantii xira aw utrukuuhu kullahu ama dhammaantii iska dhaafo weeyaan abu daawuud nasaa'i timaha inay sinaadaan unbaa la rabaa ay qurux badnaadaan abu daawuud nasaa'i isna xukunka muusa saarin sheekha waa xafitaan buu bilaabay inagana asagaan isku hadlaynay waaya insha allah waa majlis damaad ilahi qadaro ya sheekh intee waa sheekh sheekh xuseen bismi illaahi araxmaan araxiim adiga ilen muxuu aad ba ulama socday kitabka intaan akhrin intaa dhiman waxaa badan inta dhiman inta dhimanaa badan ya sheekh waqti aad u badanaa dhiman kitaabkan casharkan wax badana ka dhiman waxma akhrinba nusaan akhrinay nusaa dhiman sheekh xuseen wuu daalay bismi illah shekh xuseen waa sidee maanta aniga qaylin anaan daalinbe ya may ma dhammaanay berri in la gaarsiiyo si ku dhamaan lahay wa si ku dhamaan lahay in la gaarsiiya hadda maanta wa baabu icfaa'i lixa timaha garka oo la sii daayay baabkan waa xadidka laba kun sideed boqol iyo afaraad n cmr radi ll anuma an nbi nabg mxay kor sl sl nabgan wuxuu yidhi khaalifu lmushrikiin mushrikiinta khilaafa wafiru lixaa timaha garkad sii daaya waxfu shawaarib shaaribahana gaabiya oo baabi'iya weya waqaa ibn cumar wuxuu yidhi idaa xaja kaana wuxuu ibn cumar idaa xaja hadduu xajiyo aw ictamara u cumraysa qabada calaa lixyatihi garkiisa ayuu qaban jiray famaa fadula wixii markuu saa qabta qabdada wixii ka soo hara ahadahu jari jiray saasuu qabanaya marka annaga kuxeena de ma usoo dhawo xataa xagay usoo dhow yihiin laa ilaaha ila allah baabu khisaal firati arimaha firada oo ilaahay dadka ku khalqiyo wanaagsan ayuu baabkan u baabiya xadiidka laba kun sideed boqol iyo shanaad can abi hurayrat waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qala hur abi hurayra samictu nabiya nabigana ka maqan oo ilaahay dadka waxyaabaha suuban ood ku beeray oo qalbigooda iyo dhaqankooda ku beeran ka mid a ah hamsun shan alkhitaanu in laisgudo walistixdaad iyo in timaha hoose jaro iyo waqasfu shaaribi shaaribka waxaa weeyaan in la gaabiyo iyo wa taqliim adfaari cidyaha oo la gaabiyo oo la jaro iyo wanadfu abaai iyo kilkilaha iyo hafashfashi timaha ku yeelo oo muxuu ahaa la jafo amaba la baabi'iyo intaas waxay ka mid tahay waxyaabaha dhaqanka suuban oo qofka ilaahay uu ku khalqay sideedaba xataa haddaan loo sheegin wanaagsan ood yaqaano buhari muslim xadis soo saaray qofka inuu ka tagana ma ahan xadidka laba kun sideed boqol iyo lixaad can caaishata waxaa la wariyey radi allahu ta anhu ardaha qalat waxay tir caaisha qaala rasul la sl wuxu yih sal slam cashrun toban min alfirat ay ka mid yihiin fitrada qasu ashaaribi shaaribka oo la gaabiyo waicfaau lixyati timaha oo la sii daaya wasiwaaku in la cadiyaysto waistinshaaquulmaa biyaha in lagu sandaarsado oo wixii qashinoo ku jira sanka laga soo saaro wa qasu ladfaari cidyaha oo la jaro wa qaslu albaraajimi laalaabyada faraha iyo meelaha laalaabyada in muxuuha la dhaqo faraha meelaha hoose iyo haakada iyo lugaha faraha iyo meelaha biyaha in ay aad u gaarayin la ogsoonyi oo muxuu ahaa la dhaqo baraajimta laalaabyada wanadfu ibti kilkisha in muxuuah timaha laga soo jafo iyo wa xalqulcanati tima hoose oo la xiro iyo waintiqaasulmaai biyaha oo lagu istinjoodo biyaha lagu istinjoodo intaas fidraday ka yihiin buhari muslim xadis soo saray xadidka laba sideed boqol iyo intiqaasulma qaala zakariya wuxuu yidhi ha qaala wuxuu yidhi rawaadi ka mid a ah, wanasiitu alcaashira ayaan hilmaamay ilaa an takuuna madmada luqluqashada inay tahay mooyane taana waa ka waay xadiidka laba kun iyo muslim xadidka soo saara marka dambe kan dambe xadidka laba kun sideed boqol iyo toddobaad can anas bin malik waxaa laga wariyey radi allahu tan arda qal wuxu anas wuqita lana waxaa noola waqtiyeeyey fii qasi shaaribi shaaribka inaan gaabino wa taqliim aladfaari cidyaha inaan jarno iyo wa nadfi lidi kalkisha in muxuu ah, aan jafno timaha ku yeelo oo la dhalijiyo iyo wa xalqin caanati tima hoos oo la xira alaa natruk inaan ka tegin agtara min arbaciina leylatan afartan habeen ka badan inaan ka tegin afartan habeen hadday idhaafto xaalad waa halowday muslim ay xadiidka soo saaray baabu wasli shacri timaha oo la xiriiriya ayuu baabkan u baab yahay timahan caadiga oo hadda qolyahan aan soo degannahay aadku ay u isticmaalaan oo laisku xirxiira ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun sideed boqol iyo sideedaad can asma binti abi bakrin waxaa laga wariyay radi allahu ta an wardaha qalat waxay tiri asma saalat imraatu haween ayaa weydiisay anabi nabig weydiis sal slam faqalat waxay tii ya rasul rsulka allow ina mnati gabadhayda asaabatha waxaa ku dhacday alxasbatu sugur ayaa ku dhacday sugur ayaa ku dhacday amaba waxaan maa busbus waxaa dadka qaar dhahan daaan sugur qaar busbus ay dhahan ayaa ku dhacay faamaraqa wuxuu muxuu ahaa jarjaray ama u buubiyey hacraha faamaraqa faamaraqa ma idin qoran faamaraqa wuxuu buubiyey shacrahaa timaheedii shacru hadaas cajiiba ah, oo damigaas cajiiba ah. faamaraqa amaba waxaa daatay dhah shacruhaa markaas faamaraqa waxaa daatay tasaaqada daatay shacruhaa markaas goditaanka cadiwa shacruhaa timeeda weyaan wainii ana zawajtuhaa nin baan u guuriyey afa asilu fiihi miyaan xariiriya oo timihii gabadhi waa timilaan waana aroosoo nin inaan hadda aan u aqal eegayaan rabaa timi marka timo muu sameeya oo ku xixira timihii cadigaha faqal wuxuu lacana allahu allah nacladay ama allaha naclada alwaasilata tan timaa xiriirinaysa oo timo almawsuulata tan loo xiriirina saasuu nabig yiri sal slam buxari muslim xadis soo saaray wa fii riwayati riwayat allahuma buxari muslim u sugnaatay wa zawjuha ninkeedana yastaxithunii biha inaan u aqalgeeyo o igu boorrina oo igu muxuu ahaa dejina wuxuu leeyahay gabadha ma ii aqalgeey hakada saasuu leey afa asilu ra'saha timaheedii meel xiriiriya oon tim timo xiriirsan u sameeya bukhari ayaa soo saaray mana u sheegi karto ma dhihi karto miyaa ka boobay moogta waa mushkilad xadiidka laba kun sideed boqol iyo sagaalaad ninna waxaa weeyaan haddii marba naag loo mahriyo waa malaka budca mra'atin marka qalbi kale ma haayo xadii laba kun sideed boqol iyo sagaalaad camin cumar waxaa radi lla anuma qolyuhil waxuu ku jiray layidhi aan jihaadka ay dadka u raacin nabiga ay u raacin layidhi ay kamid ay kamid ahaa weeyaan xadii laba kun sideed boqol iyo sagaalaad camin cumar waxaa radi lla anuma anna rasul sl sl sl qa rsulkan wuxuu yidhi lacana allah allah naclada alwaasilata tan xiriirinaysa iwalmustawsilata io tan xiriirin dalbaysa iwalwaashimata tan washmiga samaynaysa washmiga waa cirbad in jirka lagu durduro markuu meesha ay dhiigto kadibna lagu shuba lagu shuba muxuu ahaa maxuu magiisi sheega indhakuul lagu shuba kadibna cagaaru noqonaya amaba rangii waa kama go-ay qofkii qolyii hadda soo islaamay oo berigii hore istilaabkan calaamadan kristanka wejiga ku dhigteen oona muslime xajka joogaan ku arkay oo ay ka fuqilaada subxaan oo soo muslimay waayahay wal waashimata iyo washmiga samaynaysa oo xararka durduritaanka samaynaysa walmustawshima iyo tan dalbanaysa in loo durduro bukhari muslim soo saari baabu taxriimi ficli alwasilati xiriirinta samaynteeda xaaraannimadiisa ayuu baabkan u baab yahay iwalwaashimate baabu taxriimi ficli alwaasila naagta xiriirka samaynaysa ficilkeeda xaaraannimadiisa ayuu baabkan u baab yahay iwalwaashima tan durduritaanka samaynaysa iwanaamisa iyo tan timaha tifayso oo timaha siisiibayso camalkooda inuu xaaraan yahay ayuu baabkan ubaab yahay xadidka laba kun waxay ku qaataanoo xaaraam mooyaan gabdhaha kooforeyn koofooreyinka koofooreyinka meelahan jooga ha dhowrin arrinteeda gabdhaha hadda meelo badan ay furteen oo risiq xalaal ay ka helayaan oy ku haakada marka waxyaabahaas ama muxuu aha jirka bini aadanka doorina oo maqaarka haragga lagu kicina amaba waxaa weeyaan eh, dhibaato chemicalka dhibaatada keensana ama waxyaabaha washmiga iyo wasliga iyo namsiga iyo howlahaas yani in laiska ilaaliyo waa haddii kale kasabka wuxuu noqona xaaraan xadidka labakun sideed boqol iyo tobanaad can cabdillahi bni mascuud waxaa laga wariyey radi allahu ta anuma qal cbdillahi bn mascuud lacana allahu allah naclado alwaashimaat dumarka washmiga durduritaanka sameeyo <laughs> iwalmustawshimaat iyo kuwa in loo durdur dalbado wlmutanamisaat iyo kuwa timaha dheldhelijiyo timahan halkan xiribta kore korkooda ay dheljinayaan weyaan saasay usiibayaan ay qorayaan eh, waxaa weeyaan eh, eh, idaa ma alhaaniyaatu barasna yowma wazajajna alxawaajiba walcuyuuna waa nimankii dee muxuu ahaa ka sheekaynayey gabdhaha iyo socdo markay ka sheekeynaya qolyihii eh, udabada ahaa oo jaahiligii waxay leeyihiin maalinta gabdhihii quruxda badnaa markay soo baxaan kadibna wasajajna ay qoraan alxawaajiba xaajibka halkan lii sheeg hilmaamay sunyadii eh, ay qoraan walcuyuuna indhihiina ay qoraan miya ayadana meesha waxaa ka maqan wakaxalna alcuyuuna indhihiina ay indhakuulaan weyaan waaya walmutanamisaat iyo kuwa mxuu ahaa timahaas mxuuaha iw almutafalijaat kuwa ilkaha u qora lilxusni liajli xusni qurxin awgeed annaga hadda waddankeena aad looma qoro tima ilkaha looma qoro cafwan laakiin gobolla soomaalida ah, meelaha ay degaan meelo ka mid a qofka hadduusan ilkahaba qoranin waa bilaash meelaha gobollada qaar ka mid a somalida ay degaan ilkaha waa in la qoro la dhudhuuba saa weeyaan kole ragga yaqaan way yaqaanaan intaan aqoonina inay bartaan muhiimaha o walmutafalijaat iyo waxaa weyaan kuwa u qorqora ilkahooda lixusni qurxin awgeed almuayiraat ee dooriyey khalq allahi ilaahay uunkiisa fabalaqa daalika waxaa gaaray arrinka asaga wuxuu gaaray imra'atan haweeney oo min asad ree bani asad ayuu gaaray yuqaal lahu loo yihahda uma yacquub faja'at way timid faqaalat waxay tihi cabdulaahi ibnu mascuud ay u timid waxay tihi inahu shaaniya balaqanii waxay soo anaka adiga lacanta inaan nacladay kayta wa kayta dumarka waxaa weeyaan namsiga oo tima eh, siisiibitaanka sunnida ku sameeyo iyo kuwa isdurdura duritaanka ama loo durdura iyo kuwa ilkaha mxuu aha qora inaadna arday ayaa lii sheegay fa wuxuu yidhi abdullahi bn mascuud wamaa lii maxaa ii daaray laa ancalu ana nacladaynin man lacana rasuula rasulka qofkuu nacladay se u nacladaynin waman qof huwa isagaba iyo waman xugun io naclad huwa isagaba fii kitaab kitaabka alle ku yeelo se u nacladayn kitaabka alle ku taalla nabigan u naclay sal slam maxay diiday aniga waan dushaan ka saariya faqala labada dhinac garbad kitaabka qur labadiisa m garbad intudheays ayaan ariyey labada jildi intudheays ayaan ariyey famaa wajadtu maanan ku helin fiihi isaga maa taqol waxaad namsigaas iyo washmigaas iyo faljigaas iyo baabkaas indha kuma aanan saarin qaala wuxuu yidhi lain kunti haddii aad tahay mxuu um, ahay reer asad gabadhaan ahay qara'tihi mid qowlka ilahay uu yihi subxana wa tacaala wamaa aataakum wuxuu idinla yimaad anrasuul rasuulka faquduhu qaata wamaa nahaakum wuxuu idin diidana canhu xaggiisa fandaw ka reebtama soo maadan akhrin qaalat waxay tihi balaha qaala wuxu yih abdullahi mascuud fainahu shaniya qad naha fainahu nabigeena qad naha wuxuu diiday canhu xaggiisu arrinkaa wuu diiday weyaan qaalat waxay tihi wainii anigana ara waxaan arka ahlaka reerkaada cabdulahiw yafcaluunahu inay sameeyaan xataa waxaama ti reerkaada inay sameeyaan oo xaaskaadaba ay samaysa waa islaan soo taagan radi allahu taala ardaha qaala wuxuu yidhi cabdullahi mascuud fadhabi tag anduri soo eg gurigeyga aada kaslaaned soo eg fadahabat way tagtay fanadarat way eegtay falam tara ma ay arkin min xaajatiha shayan danta ay lahayd iyo wixii inay ka aragtay ay rabtay kuma ayan arkin waxay u haystay madaha dumarka dham inay saas sameeyaan faqaala wuxuu yidhi law kaana faqaala wuxuu yidhi cabdillahi bin mascuud low kaanat haddii ay ahaan lahayd kadalika arrinka asaga oo faljigaas iyo namsigaas iyo washmigaas ay samaynaysa ay ahaan lahayd maa jaamactuhaa guri kolo ma aan kulmeen waayahay buhari muslim xadis soo saaray baabu taxriimi khaatimi dahabi fargashiga dahabka e, cala rijaali ragga xaaraannimada u ka yahay baabkan u baab xadidka laba kun sideed boqol iyo kob iyo tobanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu taala arda can nabi nabin xukr sal sl anhu nabigeena wuxuu diiday can khaatimi dahabi dahabka khaatimkiisa nabigana wuu diiday bukhari muslim ayaa soo saaray ragga ayaa loo diiday dumarka laakiin ha ku baashaareen in saxa tacbiir xadidka laba kun sideed boqol toban iyo labaad canad ayagoona laakiin ziina bannaanka la soo baxaynoon e, aan ku fanfahantamaynin xadidka laba kun sideed boqol iyo toban iyo labaad can abdillahi ibn cabaas waxaa laga wariyey radi allahu taala ana rasul rasul sl sl slam ra wuxuu arkay khaataman kaatun ayuu nabigan arkay sal allah alay slam oo min dahabin dahaba fii yaddi rajulin gacantii ku jira fanazachu nabiga wuu siibay faطaraxu wuu turay wa qala wuxuu yidhi yacmidu ay ayacmidu miyuu qasdaya axaduku midkiin ilaa jamratin dhuxul oo min naarin daba fa yajcaluha kadibna uu yeelaya fii yaddi gacantiisa faqiila waxaa loo yii rajulink waxaa loo yidhi bacdamaa dahaba markuu tagay rasuutay kadib hud khaatamaka khaatamkaada qaado oo intafac bihi ku intifaac oo gad oo gada oo dumarkaada sii oo si un ugu faa'idayso qaal wuxuu ilaa maya wallahi baan ku dhartay laa ma qaadanay abadan weligey waqad taraxu rasulah xaal qad taraxu rasulah rsulka oo tuuray aniga uma dhowaanayo weeyaan radi allahu muslim ee xadis hada wallahu aclam w sal allah sl abdi mustafa